بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب صفة المفتي والمستفتي wuxuu baab u yahay halkan looga hadlahayaa صفة المفتي muftiga sifadiisa qofka fadwoonahaya oo diinta ilaahay sharxayo cadaynahayo oo ka jawaabahaya iyo sifadiisa in la cadeeyo iyo walmustafti qofka cid su-aal weydiin kara isagana sifaadkiisa qaabku yahay in laga hadlo ayb intaan casharka bilaabin maanta darsigeena inoo dambeeyey waxaan soo maray baabka koowaad oo xukiya can abi cubaydillaah maanta markaan laftayda xoogaa waan ka shakiyey oo <laughs> waan ku ashkadeeyey marka laakiin waa isaga tegey marka laakiin waa igu taagnay dib baan ugu noqday magaca isaga ah ninka asaga ah, abi cubaydillaahi lama yihahdo cubaydillaahi baa la yihahdaa kitaabka badan baa ku jira magaca ninka waxaa la yihahdaa cubaydillaahi ibnu alxasan ibnu alxusayn maxaa la bisaad wey ibnu alxusayn baa la yihahdaa alcambari ayaa la yihahdaa marka magaciisa oo saxda ah, waa sidaas weye ninka la xaafid ibn xajar taraajimta waa inii sheegay muslim hal kitaab hal xadiis buu ku leeyahay istumaadka wax kale wax kama wariyaan abu daa'uud baa waxu malaynayaa naasikh mise mansuuq meel buu wax kaga wariyaa xaafid ibn wuxuu yidhi magaciisa markuu hadlay wuxuu yidhi cubaydillaah ibn alxasan ibn xuseyn ibn abilxor buu alcambari albasri qaadiha qaadi albasra buu ahaa iqatun faqiihun waa nin iqa oo faqiiha laakiin waa masala maanta inii sheegaya fiirso wuxuu yihi xaafidku laakiin caabuu calayhi masalata takaafi اladilla waxay ku ceebeeyeen culummada islaam ku cambaareeyeen masalada la yidhahda takaafu اladilla oo adilla markaa isqabato mujtahidiinta waana imaan doontaa laysa lahu cinda muslim siwa mowdicin waaxid fi اljanaa-is xadiidkii abisalama ibn abilcuza meeshaas maxaa la xadiiska fi ljanaa ayuu maxaa riwaayad ku leeya muslim marka waa nin noocaas marka magaca saxda waxa weeye cubaydillah in la yidhaahdo ibn alxasan ibn alxusayn التميمي البصري in la yiraahdo wey maxaa la yiraahda alcambari in saas weeye magaca saxda marka waa sidaas waa ka socon wana imaan doonaa isaga oo maxaa la yiraahdaa ijtihaadka ijtihaadku ku imaan doonaa isagoo aqwaal bala laga soo guurinayo kuwaan sheegnay oo midaan hadda xafid uu sheegay markaasaan ka hadli doonaa takaaful adilla maxaa laga wadaa markaasaan ishaari doona insha allahu tacaala wuxuu ku yiri imaam wuxuu yiri abu isxaaq shiraasi wuxuu yiri waa yanbaqi halkan sifaadkaa looga hadla hadda sifuu noo waxeeyey sifada waxaa laga wadaa shuruudii iyo aadaabtii qofka muftiga markii laga hadlahayo laba arimoodba waa looga hadlaa waxaa laga hadlaa waa laha shuruud oo loo xirahayo waxaa laga hadlaa waajibaad shuruud iyo waajibaadna inta badan waa laisdhexgeliyaa iyo qodobka labaad oo ah aadaab aadaab aadaabta laga rabo dhaqanka laga rabo akhlaaqda laga rabo waxyaalaha maxaa la qurxinhayo hagaajinahaya oo wanaagsan oo qofka muftiga inuu ku sifoobo ay fiican tahay iyo kuwa shuruudoo laazima waajib uusan oon laga tegi intaasoo loo qaybiya qofka mustaftiga laftigiisa waa saas wey qofka mustaftiga oo cid su-aal weydiinaya laftigiisa aadaab iyo dhaqan iyo akhlaaq baa laga rabaa culammada marka islaamku masaladan iyadoo hadda usul baab ka mid ah Eh, kutub gooniha laga qora kutub gooni aw badan baa laga qoray wey marka culammaa shaaficiyana waa nimanka ugu baacdheer nimanka ugu baacdheer masalada wax ka qoray weeye eh, ninka la yidhaahdo ibnu salaax eh, wuu leeyahay sifat mufti walmustafti buu leeyahay ninka la yidhaahdo saymari waa leeyahay asaguna waxaa iskale suyuuti asaguna waa leeyahay yaa kaloo lahaa shaaficiya saddexaas sida waa xusuustaa Eh, nawi afwan nawowi imaamu nawowi isaguna waa leeyahay afar eh, culamaء اmaalikiya waa leeyihin iyaguna sidoo kale wadaadkan iskale kitaabka nadm maxaa la yidhaahdaa eh, caqaa'id ashaacir iska laha ii sheeg jawharat tawxiidka ibraahim laqani waa le kitaab weyn buu leeyahy culamaulxanaaf sidoo kale waa leeyihiin culamaulxanaaf waa leeyihiin oo rasmulmufti wamustafti qaabka loo dhigo waale manaahij way leeyihin ayago kutub badan bay ka leeyihin wy xanaabila sidoo kale waa leeyihin kitaabka ugu fiicana nin mutaqadima alxaraani suu iska leeyahay baa jira marka almuhim waxaa wey ibnjawsi waa leeyahay tacdiim maxaa la yihahdaa tacdiim qadri lfadwa buu leeyahay isaguna culamada saaq marka waa masale laga hadlay oo gooni looga hadlay oo kutubteeda carakawaad tahay carakawa ay tahay weeye marka mas'ale sahlanna ma aha culimmadu saa waxay ugu baxteen oo u fiiriyeen waa masale ballaaran oo qofka taalibulcilmiga eh, oo rabadiinta inu wax ka fahmo iyo aqwaasha culimmada inuu baxsiyo oo maxaa la yirahdaa itlaac u leeyahay lagama maarmaan ay tahay wey lagama maarmaan ay tahay sidaa daraaddeed nawowi xataa kitaabkiisa hadda aadaab ulfadwa walmustafti hadda goonida u go wuxuu ku jiraa muqadimada hore oo muhadabka oo inii soo sheego muqadamadaas wadamadaas ku jira wadamadu marka wax badan baa dee ku jira adaabta keliya maaha musalax iyo aadaab iyo fadwo iyo akhlaaq iyo xadiis iyo usuul howlo badan baa ku jira lanna maadaama kitaab weyn oo fiqiga uu sharxaayo wuxuu rabaa wax alla wixii wasaa'il ah oo musalaxa ah oo tafsiira ah oo luuqa oo mawciis ah howlahaas oo dhan in maxaa la yidhaahdaa uu kugu baraarujiyo kabacda kitaab gooni loo guyo marka masaladan mufti walmustafti aad bay uguda ballaaran tahay waqtigan casrigan hadda aan joognana hadda warkeedaba daaba warkeedaba daa hadda kutubta laga qoray iyadu waa carra kawaaw arakowaa wey qaar laba majalado qaar saddex majalado ayaad arkaysaa mawsuucat اlfadwa hadda kuwa laisku daro kutub laisku daray oo sideed kitaab meelahaas yaa mawsuucat fadwa la wadaad hadda sacuudiyaan oo qaadi ahaan jira kitaab u qoray oo la yiraahdo alfadwa kitaabkii shareeca alislaamiya oo laba majallo ah aad buu ku daqaajib yahay wey jamaca faawaac aad u fiican yahay dhowr jeer baan figeeyey oo maxaa aan akhriyey aad buu fiican yahay xaqiiqatan laakiin kitaab hadda lagulu daraasayn kara maa kitaab laba majallada waaweyn oo maxaa kun safxa iyo ka badan maxaa kun iyo afar boqol safxin gaar laga yaabo aan ka socono marka almuhim masalada iska fiiriya oo akhriya aad bay muhiimta oo yambaqi waxaa haboon yambaqi yambaqi dee macaani badan bay leeda laakiin halkaa waxaa laga rabaa hadda sheeg ka wadaa yajib waxaa waajib oo laasima waymbaii waxaa waajib oo laasima an yakuuna inuu aada almufti qofka fadwoonaya ragga dumar midkuu rabaa ahaadee ila dumar muftiin oo caalimiinaya soo maray caalam islaami minha waaa ka mid minhuna waxaa ka mid caaisha radi allahu canha marka iska ilaali ayib caaisha dee kitaabkii saarkiisha uu ka qoray istidraakaatu caaisha cala saxaaba kitaab weyn maxaa la yidhahdaa laa matiila lahu caaisha intay dad naqdiday saxaabo ah oy fadwo iyo masaa'il ku qabatay baa yaalla kitaabka hadeerto kitaab madbuuca oo maxaa leey cilmi qayim ka buuxa ayuu yaallaa marka haddii gabar caalimada la helay haddii nin caalima la waa islam wax dhiba male wayanbaqii waxaa waajiba an yakuuna almufti inuu ahaado caarifan mid yaqaana marka halkan waxaa loogu sheega usul fiqiga loogu sheega maadaama adilo laga hadlahayo oo usuushii laga hadlahayo nusuusta aad ku fahmi lahayd iyo qawaaciddii laga hadlahayo ayaa qofka noocaasa oo raba shareecada inuu ka hadlo oo qawaacidda istimbaado oo shareecada ka turjumo ayaa saasa loogu baada in halkan lagugu sheego saasa lagugu sheego halkan loogu baada in lagugu sheego isagii mujtahidkaba saasa loogu baado mujtahidka sunadi waa islam wayambaii an yakuuna mufti caarifan mid yaqaana inuu ku eeldheer caarifan mid ku eeldheer waa inuu yaqaana biuruq axkaami axkaamta uruqda wadooyinka loo maro inuu yaqaano alkitaab asuna walijmac walqiyaas iyo wixii kale adilo lagu sheego kadabatuur ahaa oo islaalkiiya ka mid ahayen oo inuu yaqaano wey wahiya uruqdina waa tana alkitaabu kitaabka weeye kitaab lahi caza wajal wladii midkii weeye yajib hadda kitaabkula marka ka hadlay kitabk faafay kabacdi midmid buu taaban doonaa wladii midkii weye yajibu ay waajib tahay an yacrifa inuu garto muftigu min daalika ay min kitaab illahi wey wladii yajib shayga waajibka ku an yacrifa inuu garto ogaado min daalika iyo min kitaab illah kitaabka ilah inuu ka garta ay waajibka tahay ma shay weeye tacallaqu ku xiran weeye bidikri اaxkaam axkaamta sheegideedigu xalaal iyo xaaraan iyo waajib iyo karaaho iyo nadbi waxay ku xirnaayeen ayaa rabaa kitaabka inuu ka garto iyo wlxalaali shayga xalaasha iyo wlxaaraami iyo wixii xaaraamtaha inuu kala garto shayga aayaadka qur'aanka oo ka hadlahaya mubaasharatan can ilaxkaam uga hadlahayo le labaa loo qaybiya aladila alatii tu'khadu alaxkaama mubaasharatan si toosa uga qaadanaysaa iyo maxaa la yidhaha adila yustanbad wayuta'amal labadaasa loo qaybiya marka hadda wuxuu ka hadlayaa aayaadka qur'aaniga oo mubaasharatan looga qaadanahayo adila ayuu ka hadlaya taasaa la rabaa inuu aad u garanayo maa yatacallamu bidirki alaxkaam axkaamta sheegideedii walxalaali walxaaraam duuna maa fiih shay sokadiisi wey duuna ma hay sokadiisu fiih dhexdiisa ay ku sugan tahay wey fiih fi lkitaab ay ku sugan tahay min alqasasi qisooyinka wey qisas iyo qisooyin laga warramo iyo arrimo dhacay xaalado dhacay laga warramo hayo wey walamhaali amhaasha darbu lamhaal darb amaal quraanka ku soo aroorta ibnuqayim kitaab gooni inuu leeyahay waa soo sheegnay wey ayb marka amhaasha qur-aanka ku timid iyo tusaalayaalka qur-aanka ku yimid iyo kuwaas ayaga maya weeye taas maxaana waajibkuma ah wey iyo walmawaacid manaa waxyaalaha waaninta iyo akhlaaqayaadka iyo tarbiyada iyo baraarujinta iyo suhdiga waxyaala ka hadlaya ayagana waajib ma aha iyo walakhbaari akhbaarta wayaal waxyaalaha dhacay waxyaalaha imaan doona howlaha noocaasa laga warramahayo ayagana kuwaas ma waajib kuma ahoy laakiin eh, inay yihiin shay wanaagsan oo aadaab ah oo uswar ka hayo waxaa aya taamuran kama jiro taamuran kama jiro mid kalena ogow kitaabullaahi casa wajal aayad ka mida ah oon axkaan laga qaadanay ma jirto ma jirto hawena saa u fahamtay lakin shekhu hadda wuxuu ka hadlaya waxaa weeye saa inii sheegi qaarna waa mubaasharatan baa laga qaadanayo talaaq bay ka hadlaysaa salaad bay ka hadlaysaa jihaad bay ka hadlaysaa soon bay ka hadlaysa hada mubaashara haydu laftigii macnayba ka hadlaysaaba hada mubaashara midda kale maxay tahay istinbaad kitaabku maxaa leeyahay aayaadka qur-aanka inaad ta'amusho akhlaaqda wax uu ka hadlaayo dhaqanka uu ka hadlaayo aakhara ha noqdo adduun ha noqdo wax rab ha noqdo marka aayaadka qur-aanka mid aan axkaan laga qaadayn ma jirto laakiin midna waa mubaasharatan midna waaa la yidhah waa istinbaad wey labadaas marka sheekh marka wuxuu kuleeyay midda mubaasharada ah oo lagu sheegay aayaadka mubaasharka axkaamta tooska looga qaadanaya waxaa weye ilaa shan boqol oo aayad wax ku dhadhow meelahaas wey kitaabka qur-aanka intiisa kale intiisa kale asna axkaam laga qaadanaya laakiin bita'amul e oo bilistinbaad baa looga qaadanaya taas wuxuu ka hadlahayo marka wuxuu yii wlmawaacid wlahbaar wey wayuxiia waanu nasbinayna waxaanu ka nasbinaya hore ku xidhanya waladii yajibu an yacrifa an yacrifaas ku nasbay bay ku mahalliya ku cadfanta wayuxiia wa an yuxiia waa inuu koobo oo la soo afwareego weeye ogaado bisunanin sunooyinkii iyo axaadiistii weeye almarwiyati laga wariyey can rasuulilahi sal ly sl rasuulka ilaahay weeye fii bayaani alaxkaam axkaamta lagu caddaynaayo sunanka iyo axaadiista nebi maxamed alay slam laga warinaayo oo caddaynaysa axkaamta laga qaadanaya waa inuu la socdo wey marka seebuu ku ogaanaya waa inuu dee kutubta axkaamta ka hadlayso gooni looga aflowle kutubul axkaam la yihahdo axaadiista inuu akhristo ayaa laga rabaa tusaalaha nayraawtaarka o kale buluuqulmaraanka o kale cumdatulaxkaam oo kale cumdulakaamku de laba shaaficiyadu le midna shaaficiyada iskale midna xanaabila iskale midkaan waad garanaysaan hadda annagu aqrisno mid xanaabila kan shaaficiyaduna waa jiraa laakiin kitaab sifaca loo sharxay ma aha si kasta haatee waxaa la mida ah taas kutubtan jawaamicda ayaa la midoway ah. sunanta iyo saxiixeynka abwaab bay ku socdaan abwaab bay ku socdaan axkaamta laga qaadanayo kuwaas oo dhan ayaa maxaa la rabaa in laga qaato oo la akhrisayo marka maxaa see loo ogaanaysaa matnan waa inaad u taqano xadiiska macnihiisa taqaano sanadan waa inaad u taqaano ood hawshaas aad ka warhayso waa inaad garanayso turuqu riwaaya waa inaad garanayso maxaa daciifa maxaa saxiixa maxaa mawduuca maxaa munkara waxaas waa inaad garanayso howlahaaso dhan waa inaad ogtahay maxaa naasiqa xumanso howlaas waa inaad garanayso lafdan waa macnan waa matnan waa inaad la socoto taa macnaheedu waa maaha inaad xifdisan tahay qasa maaha laakiin waxaa weeye markaad u baahato oo inaad ku ilnaqda aad rabto ood muraay muraajacayso ood fiiriso waa inaad qudratan wa macrifatan waa inaad u leedahay hawsha inaad ka baaraandegi karto haddaad galabta go'aansata inaad xadiis go'aan ka gaarto ood maraajiciis helaysa waa inaad go'aan ka gaari karto macrifadeeda iyo qudrada iyo aqoonteedana aad leedahay taas waa laga hadlay leanna cilmiga laba loo qaybiyaa cilmiga mid maxaa la yidhaha xaasil ah ood garanayso iyo mid ah maxaa la xaasil bimacnaa mubaasharatan wey waad ogtahay masle meesha ku qorday waxay tahay waad garanaysaa midna waxaa weeye xaasil bilquwa baa la yidhahda masle markaa ma garanaysid mana haysid meesha qoranta uma garanaysi kitabka qoran laakiin haddaad u gacan qaaddo hee si fiican bad usoo hoynaysaa marka maxay tahay midka ugu muhiimsan waa kaaway cilmiga inaad awood u leedahay intaad kutubta iyo maraajicda iyo adilada aad fiirsa ad ka soo saari karto midka ugu muhimsan xilka kaawo tahay midka ugu muhimsan kaas wey marka waa inuu sunankaana koobo haddaan eh, aayaatu maxaa leh axkaamka intaana hilmaamin aayaatu axkaamka dee kutubka ka hadlahayo qur'aanka kuwa axkaamta ka hadlaya badanta madaahibtoo dhan waa la leeyahay madaahibtoo dhan shaaficiyadu waa leedahay xanaabiladu waa leeyihiin maalikiyadu waa leeyihiin kutubul axkaam waa aayaatulaxkaam looga hadlay oo lagu sharxay oo gooniya wey waa jirtaa wa marka eh, awr ilka maa haraas waa tuli shaaficiyad axkaam اqraan bal waad garanaysaan ninka la yidhaahdo abubakr اjasaas min اxanafiya waad garanaysaan kitaab qayim uu leya wali aad fiican buu leeyahay eh, hadda saddex majal mise afar baa lagu taxqiijiyey nin kale ibnu carabi waad garanaysaan kiisana alqaadi almalik midka asaga midka ugu xooga badan inuu yahay baa wali wadaadadu sheegaan markay wadaadada isbarbarki qiimiyay midka ugu xoog badan inuu yahay ba sheegaan ayib waad garanaysaan waxaa iskale ninkii la yidhaahdo abujacfar طaxaawi isaga waad garanaysaa ninka caqiid waa sideed maa iskale طaxaawi iskale isaguna axkaam الqur'an waa yeela laba majal uu leeyahay marka ninkii la odhan jiray mawsic ashaafici taysiir fi axkaam الqur'an waa leeyahy waa yeela sideed majalo waa yeela isaguna weliba aad bu isaguna xoog badan yahay waa fiican yahay kitaab qayima weli taxqiijiyay sideed majal lagu taxqiijiyay kitaabka la yidhahdo qurtubi waad garanaysaa asaga kitaabkiisaan weyn oo hadda saddex tobanka afar tobanka majala ah waxaad garanaysaa axkaam الqur'an buu ku socdaaba masalada wa fiiha masaa'il buu ku laba saddex afar toban labaatan konton marka axkaamul qur'aanka waa laga hadlay wuxuu rabaa inaad akhrisato ood maxaa lay hawsha foodalgeliya rabaa wey dai marka axkaamul qur'aan waa laga hadlay kutubdaas ka hadlay kutub alaxaadiis oo axkaamul qur'aan waa midaas aan garanayno oo la wada soconno weeye hal akhriya marka lagu ilnaqo kutubtana hal raadsado nimaan kutub haysano waa nihir dagaal baan gelaya asoo waran laa sacaboole asoo maxaa la yidhaahdaa gacmaha lalaadeen ninkii dagaal baan gelayaa haddee waad garanaysan wax laga soo noqon karo hawshaas cidna isweydiin mayso ayib oo yucraf waayarifu waa inuu garto weeye waa waa inuu garto muftigu aduruq jidadki wadooyinka waa inuu garto alla timidaasoo yucrafu lagu garanahayo ama yacrif uu ku garanahayo wey alla timidaas yacrif uu ku garanahayo biha ayada uu ku garanahayo maa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilayhi xaggiisa u baahi u qabo min alkitaabi wasunna kitaabkii sunnada wuxuu baahi ugu qabo oo ah min axkaami alkhitaabi hadalka wararkiisii wey hadal bini aadamku markuu hadlayo waxaa weeye qaabab loo hadlaa jira madaxweyne hadduu hadlahayo iyo nin beereleyo hadduu hadlayo shacab iskusuma hadlaan inaad garanayso mawaaqic khitaab iyo wakayfiyat khitaab waa inaad garanayso aad garanayso macnaha dadka khitaabka yaqaan wax lagu taqaso hadduu rabo inuu iska dhigo inuu si maanta madaxweyne soomaaliya u yahay si madaxweyne u qodbaynaya damco inuu iska dhigo nin maxaa la sheekhana si sheekh uu qodbaynaya hadduu rabo nin macallin inuu dhigo macallin buu qodbaynaya maxay tahay waxaas tafanun fi lkhitaab waan hawl gooni la barto dee waa lagu bartaa marka min waa inuu yaqaano min axkaam alkhitaab oo maxay tahay iyo waa mawaaridi alkalaam kalaamku maxaa la yidhahdaa qaabku u arooro qaabku hadalku u socdo oo u biyodhacayo iyo biyoshuwadkiisa iyo hadalka mahadhiisa meeshu hadal ku aroorahayo waa inaad fahmayso hadalku markuu dhacdo qof qof markuu hadlayo dad baa ilahay wuxuu u fudaynaya markii fahmaya qofkan ujeeddada iyo meeshuu leeyahay hadalka kale o dhan waa iska maxaa la yidhaha carar baa la yidhahda laakiin meesha uu socdo u tukuwayo qofku waad fahmaysaa og taas marka mawaaridulkalaam kalamka meeshu ku aroorahayo iyo wamasaadiruhu hadalku meeshu ka soo fulahayo masaadirta hadalka laga qaatay qaabku usoo fulahayo iyo waa inaad garanaysa hawsha waa inaad qofka muftiga caalimka waa inuu garanayo qof iska jaahil ah lama rabo wey uu kuusii cadday wuxuu ku yidhi taasoo mawaarid اlkalaam wa masaadir اlkalaamka oo ah min alxaqiiqati xaqiiqa waan soo marnay wاlmajaasi majaasna waan soo marnay wاlcaami lafdiga caamka dee lafdi maxaa leeyahay xaqiiqa lafdi xaqiiqa iyo lafdi majaasa wey iyo wاlcaam iyo lafdiga caamka iyo wاlkhaas lafdiga khaaska waxaan waan soo marnay wاlmujmal midkii duuduubnaa wاlmufasal kii la kala dhigdhigay wاlmuطlaq kii la sii daayey wاlmuqayad iyo kii la dabray wاlmantuuq kii lagu hadlay wاlmafhuum iyo kii la fahmay waxaanoo dhan waan soo marnay alxamdu lilah marka waxba anugu ku noqon mahayo kamaa sabaqa ardayga u daran tahayo masayaatin wadaadka intaa wayacrifa waa inuu garto weltii hore ku cadfantay la soco wayacrifa waa inuu garto muftigu weeye min aluqati luqa alcarabiya waa inuu garto iyo wanaxwa naxwihi waa inuu garto maa yacrifu wuxuu ku garanaya bihi asagaba muraad allahi tacaala ilaahay muraadkiisa ujeeddada iyo danta alla naga leeyahay iyo khitaabka alla danta laga leeyahay wuxuu ku fahmay luqa alcarabiya waa inuu ka yaqaano wey wa muraada rasuulihi sal allahu alay sl nebi maxamed muraadkiisa weye fii khitaabihima hadalkooda wey ilaahay subxaana wa tacaala waa nala hadlaaya kitaabullahi caza wajalna waa dhexdeenna yaalla waa akhrisanaynaa muxuu naga doonaya ilaahagu kitaabkaan muxuu naga rabaa waa inaad fahamta haddaad hawshaa fahmin haddii kitaabku waxa wey madmadooba allah ku yaqaantii laga sheegay duqdii soomaaliyeed wey waxay tii madmadoobow ilaahay baa ku yaqaanay dad u kala bixisay madmadooba ku yaqaan <laughs> soo haraysa war kitaabka waxaa rabaa in la fasiro oo laga hadal siiya baa la rabaa madmadow alla ku yaqaan ma soconaysa w ayib sidoo kale nabiga alay salatu hadalkiisi sunnadiisi way taalla waana dhex taallaa maxay naga rabtaa sunnadu maxayna amraysaa maxayna faraysaa maxay naga reebaysaa maxaa nalaka doonahayaa taasaa la rabaa marka khiaab اlahi caزa wajal waa khiaab rasul alayh الsalaaة wasalaam qaabkaad u fahmineed luuqada waa inaad ka taqaano shiraas wuxuu ujeed soo celiya markuu kitabka sharxo kale ka hadlaayo wayacrifa maqaasid اllahi caزa wajal wa maqaasida rasul alah sla slam nebigu danta uu leeyahay ilaahay danta uu leeyahay ummadda danta laga leeyahay maqaasida waa inaad la socdo ujeedooyinka fogfog oo la milicsanayo oo kitaabka qur-aanka uu tooganayo xadiisu ay tooganayso waa inaad la socoto ma inaad sadxi iska ahaanayso oo hadal korkiisaan maya waa in wa hoos loo dego marka sheekhu wuxuu ku yihi wayacrifa min aluqati wanaxw luqihii hadda naxwa kala duwan waa la socotaa haddii la luqa haddii la waxaa laga hadlaya mufradaadka qawaamista waxaa laga hadlaya mufradaad waa laga hadlayaa mufrad waxaa laga hadlaya naxwa haddii la yihah waxaa laga hadlayaa taraakiibtaa laga hadlaya jumlada marka la istarkiibiyo wey waxaa laga hadlaya mufradaadku waa inaad jaa waa inaad macnaheeda taqaano atala waa inaad macnaheed taqaano xasala macnaheed waa inaad taqaano daraba waa inaad taqaano mufridka waa inaad taqaano tasaariiftiisna waa inaad taqaano aad rogroogi karto aad garan karto qaab kuu socay aad garan karto isfaacidaad ka dhigto ism mafcuul ka dhigto helayaa sifaad aw rogroogi karto mufridaadka waa inaad taqaano naxwuhuna muxuu yahay markaad isi saarto laysu keeno ayaa la rabaa inuu naxwuhu wey inaad saxdo ayb taa maxaa laga rabaa markaad tarkiibiso oo naxwo ahaan u tarkiibsa lafteeda fanni saddexaadba hore wadaadkuusan ka hadlin oo ah maxaa la yidhaha cilmu lmacaani cilm macaani markaad kuuladii naxwaaan u baxdo jaaa saydun aan ku idhaahdo waad cirabto waad fahamta ficliya faacil banaan ku yaala waa fahamtay wey haye laakiin in la macneeyaa la rabaa ciraabta markaan ku idhahdo jaaa saydun ood ciraabto hunaa waad ciraabtay lakin weli macna imaadan sheegin sayd waa yimid halay baad ii sheegtay laakiin macnaheedu muxuu yahay sheeko haddaan ku idhaha jaaa zaydun zayd waa yimid iyo zaydun jaaa haddaan ku yidhaha maxay kula duwan yihin maanaad fahmi karto labadii kaleba haddaan kala hormariyo sheekh mawashil faro zaydun jaaa hee iyo jaaa zaydun maxay kala duwan yihin iska yiraado ajnubiga akhrisanaay waa mubtadiya khabar wey baad marna ka dhigtay marna waxaad ka dhigtay ficli faacil baad ka dhigtay sax wey hada icraab wey laakin ma hiya macna ya sheekh huna meesha lagu kala tegashaas wey ma aha qofka laba nin oo baa kula hadlay midna wuxuu ku yidhi jaaa zaydun midna wuxuu ku yidhi he zaydu jaaa buu waa laba nin waa kula hadleen labadaa ninkeebaa baliiqa oo luuqadda yaqaana oo heer sara haddii lagu weydiiyo oo midkas fiican maxaad beri miyaad siinaysaa haddii lagu yidhaa maanta maxaad siinaysaa saas maasha mid baa baliiqa midnahe waa iska maxaa la yidhaahdaa ajruum wey midna waa baliiq wey marka cilmu balaaqa waa muhiim wey marka mufradaadku sidaad ku baranaysaa mufradaadku waxaa ku baranaysaa qawaamista inaad akhrido awaamista inaad akrido waxna de waa wax ama qofkii luqad carabiya ku dhasho dhulu carabiya ku dhasho ama ku koray ama bartay takalumkii iyo mufradaadkii waa barnamij alxamdulilah haddana saasay tahay balaayiin kelimo oo waxaa jira dadku hadda carabta aysan ku hadlaynin hee oo qawaamista ku qoran baa jira luqad carabiya fusxaa baa jiro marka waa inaad akhrido qawaamista marka lafteeda akhriskeedii mushkilaa ka jirta mustalaxaadka ay ku socdaan waa inaad fahansan tahay wadaaddo waaweyn oo jaamacad ka soo baxay oo waxaa jira qaamuuskan hal kelim kala soo bixi karin nafta ku hayso hal klima kala soo an qawamis way ku socdaa qawaamista qaar waxay ku socdaa calaa ariiqati makhaarij اlxuruf makhaarij اlxuruf xuruufta isku makhaarijta he qaab baa loo dhigaya meel baa loo dhigaya marka makhaarij اlxuruf cilm tadwiij baa joognaa sheekh <laughs> marka qaar waxay u dhigayaan sifaat اlxuruf bay u dhigayaan qaar waxay u dhigayaan khawaamista u socdaan xarafka ugu horeeya waana midda hadda anaga noo soo degdegaysa xarafka ugu horeya wax lagu bilaabaya ab baa wax lagu bilaabayaa ba baa saasa loo wada hayaa qaarna waxay xudhigayan mataqaanaa xarafka ugu dambeeya yay ka bilaabayaan marka ninka raba inuu xarafka hore wax ku raadiya xarafka dambana kitaabku ka bilaabanhayo weligiis kelimadda heli maayo qaamuusku muxuu ku socdaa qaamuusku wuxuu ka hadlahaya kelimadda mujaraduu keenaya mujarad markuu keeno kabacdu ziyaadaadka iyo maxaa inta badan keenaya mufradaadku marka wuxuu u baahan yahay xaqiiqatan darsi gooniya oo la akhriyo oo qawaamista looga hadlo ayuu u baahan yahay haddii cimrigu noo saamaxo waan samaynaynaa risaala mufiida oo qawaanista qaabka wax loo baaro oo looga helo inaan samayno lannu hadduusan aalibku hawshaa fahmin waxaa weeye waa khatar wey ninka le shawkaan wuxuu yidha kitaabkiisa layidhaha adab alab wa irab wuxuu yidhaahdaa waxaa rabaa qofka aalibulcilmiga oo dhexdhexaadkaa ah, qaamuusulmuxiid inuu xifdiyo qaamuusul muxiid inuu xifdiyo an yakuuna xaafidan qaamuusul muxiid waa qofka aalibka ah oo dhexdhexaadka wax laga hadlay maaha mid sarena maaha mid hoosoo bilowgana maaha dhexdhexaadku qaawihiisa qaamuusul muxiidka inuu xifdiyo sababtu maxay tahay waa inaad fahanto horta maaha eh, inaad luqa alcarabiya eh, marka lagu leey inu xifdiyo keliya lagama rabo inaad kelimadda inta qaamuus ahaan aad u aragto macnaheeda aad fahanto lakin maxaa laga rabaa inaad wax qorto baa laga rabaa inaad adigu noqto nin mualifa oo wax qoraaya oo luuqadii ay maxaa la yihahdo diyaar u tahay oo carabkiisa ay saaranto qalinkiisa ay saaranta kaa inaad noqoto qaamus muxiid marka markaad fahamto maxaa kuu sahlanaanaysa ama aad mutaalacayso inaad wax qorto ood hore u socoto waa inaad saa u fahantaan maha waxaa laga hadlaya inaad kelimada mufradkeeda aad keliya meeshaad fahmaysa lakin ayo lekha waxaa la rabaa in laga baxo cujmada oo qofku awood u yeesho inuu asagu wax alifo maskaxdiisa inuu wax alifo lelin walbaxaniyaa ku jira aqoon baa ku jir macrifa ku jir ilahi geliyo taawic marka luqa laga hadlay naxwadana hadda waad ogtihiin hawlaha marka inuu qofku la socdo oo khitaab allahi caza wajal wa khitaab rasuuli alayh salam uu garanaayo waa lagama maarmaa qof aan mufradaadka garanna waxaa weeye taraakiibta iyo naxwi ja waxba u talmayso mufradaadku sheekh waa waxa lagu kala socdo mufradaadku waa muhiim wey ah sheekhu qawaamista in la akhriyo oo qawaamista soo gadato aad mutaalacayso ood akhrido weliba anigu waayihii horeon akhrin jiray aad bay ii dhibi jirta qananaf kelimad maanto najaab xaar markaad akhrinayso hadal iskamaysaad akhrinayso waxa weye naftu kuu keenaya laakiin markaad qaamus laba qaamus akhrido saddex qaamus wax aad akhrido marka dambe oo laatihada kelimaadka isu kaa furfuraan aad buu macnaanaya aad buu u dhib yaraanaya marka qawaamista ha la akhriyo oo qawaamista ha la ogaado mufradaadka ha la barto waycrifa waa inuu garta weeye wadaadada somalida aad bay ugu liitaan mufradaadka runtaa ini sheegaya aad bay ugu liitaan sidaa daraadda inay wax qoraan waxbay adkaatisaa la soco in wax la qoro lanno kelmad markay kugu timaado saddex afar macno oo kelmadda u rogrogi karta inaad garanayso kuwa ayada ku macno ah oo ka sahlan xataa waa inaad garan karto toban kelimo isku macno hal macno faa'iidayna midda ugu sahlan inaad ka isticmaasho waad samayn kartaa lakin haddii adan wa aqoon waa dhig wa yacrifa waa inuu garto weeye afcaala rasuul sal la ala nebi maxamed afcaashiisa waa inuu garanahayo iyo wamaa taqtadii waxay keensanaysa afcaash waxay keensanaysa waa taa soo mar khilaaf baa ku jira mid maxaa la yaqaano waxay dhan sunnay keensanaysaa qola nadbi bay keensanaysaa qola iyo tawaqaf waad garanaysaa wararkay dheheen wey khasaa'is baa ku jirta nabiga cali uu leeyahay ayaa ku jirta wey marka waa yacrifa waa inuu garto afcaala rasuulillahi sal rasulka ale afcaashiisa waa inuu garto iyo wamaa taqtadii waxay keensanayso oy dalbanaysa waa inuu garto hadday wujuubta hadday nadbi tahay hadday khusuusiyadta nebiga khaas ku tahay waa inuu garanayo wayacrifa waa inuu garto annaasikha daliilka naasikha oo dembeeyey waa inuu garanayo wax tirtiraayey min dalika wayacrifa naasika min dalika macnaha afcaal rasuul iyo nusuusti kale oo qur'aanka iyo sunnada oo hadda uu soo maraayo oo caam iyo khaas waxaaso dhan ku hayay wuxuu ka hadlahayo walmansuukha waa inuu kala garanayo wayacrifa naasika min dalika afcaal rasuul waa hayreed soo hormartayba walmansuukha waa inuu kala garanayo naasikh iyo mansuukh waa inaad kala garanayso hadaa naasikh mansuukh kala garanaynin haddee meesha waxba maku haysid wey macnaheeduna la soco waxaan aan ka hadlayno oo dhan waataan idiin soo sheeg maaha qasab inaad wax walbaad xifdisado diyaar kuu tahay lakin maxaa laga rabaa masalada caawa aad ka hadlayso aad muraajacaynayso ummadda aad u sheegayso hor keenayso hee waa inaad ilmaam iyo aqoon iyo macrifo u leedahay oo kutubul islaam aad dib ugu noqoto aad og oo diyaarto bisishahay taa waxa laga hadlay la socdo waa inaad awood u leedahay oo macrifo u leedahay ay kuu sahlan tahay ood garanayso meesha aad ugu laaban lahayd shay walba mawطinka laga helo waa inaad taqaano ninka rebaadiya waa garanaya meesha ceelka laga cabiy meesha biy fariisigale iyo meeshaan biyo laga cabin biye meesha daaka ku fiican waa garanaya adiguna waa inaad garanaysa kutubta masalada ku fiican oo laga helahayo oo haddaad u noqoto sahal looga hel inad garanaysa ta wa laga hadlaya marka laakiin alxaafidta muhiimadu maha wa axkaami nasqi axkaamta xataa iskaba dhaafa aayaadka axkaamul quraan ka hadlahayo aayaadka axkaamta ka hadlaya inaad xusnata qasama xadiisana iska warkeedaba iska daaba laakiin maxay tahay kutubta axkaamta ku hadlashayna guriga kuu taalo oo inaad muraajacayn karto oo inaad garanayso inay ilmaam u leedahay haddii aad marka muraajacayso celcelisana marka dambe kal xaafid baad ku noqonaysaa amaad ku noqonaysaa waa axkaami nas naska axkaamtiisa wey had axkaam nasku axkaam badan buu leh ma bannaan yahay mise ma bannaana xagee buu galaa xagee buusan gelin xale madaahib ahlicilmi waan soo marnay iyadana waa laga hadlay wey kutubtana ku oranta iyo wamaa yatacallaqu wixii ku xiran bihi binaska wixii ku xiran wey aayaadka la waa mansuuq xadiisa la waa mansuuq axkaamtooda waxyaalaha noocaasa waa in la muraajaciyo la garan waa muhiim wey wa yacrifo waa inuu gato qofka caalimka muftiga ijmaaca salaf slku waa inuu garto maxaa la yihahda ijmac slf saxaaba min taabiciin culummadii hore waa inuu garanahayo slku waa inuu garanaayo taabiciin iyo atbaaciyo atbaacdu waa inuu garanahayo iyo wa khilaafahum iyo khilaafkooda waa inuu garanayo muxuu shiraasi ku maagay ijmaacu salaf wa khilaafi muxuu ku maagay liannahu shayga ugu muhiimsan wey masaa'ishu qurunta iyadoo mufadalada la joogay aad bay maxaa leeyahay ahlucilmi badanna waa joogeen oo saxaabo iyo taabiciin atbaabu taabiciina waa joogeen culumaa joogtay cilmigu waa baahay marka ijmaaca iyo khilaafka muctabarka oo xoog gale oo maxaa leeyahay kutubta mudawanka ku ah waa kutubta ayaga wey oo maxaa la yidhaahdaa uu ka hadlay qaadi almaliki uu ka hadlay kitaabkiisa al ka hadlay ninka la yidhaahdo ibnu mundir uu ka hadlay eh, laftiisu ishraaf buu leeya asaga laftiisu midka waaa weye maali qaadil maalik waxaa weeye cabdulwahab almaliki annukat baa la yidhaha nukat cafwan nukat baa horeysa nukat fi shaafi maxaa la yidhahdaa madaahib alculamaa taasoo socda male ninka la yidhaahdo ibnu mundir ashaafici asagu labuu leeyahay uu kala ikhtisaariyey oo mid hadda lix labaatan yahay midna labiyo toban yahay ayuu leeyahay marka kutubta khilaafaadka ninka la yihaahdo abu jacfar taxaawi waa leeyahay ninka la yihaahdo muxuu ahaa ibnu jarir tabari saaxib mufasir kitaabka inkastoo u lumay hadda hal majalaa laga hayaa kutubta marka khilaafaadka ka hadlaysa waxaa weeye waxay ka hadlaysaa alkhilaaf alcaali min asaxaaba wataabicin atbaac taabiciin ayay ka hadla qarniga afraad shiraas wixii ka horey laga hadlahayo marka waan cilmiguna meeshu fadhiya waa halkaaso cilmigu meeshu fadhiyo waa halkaa wey marka khilaafkooda ijmaacooda waa inaad garanayso wey salafkii inaad garanayso wa waa inuu garto maa shay waa inuu garto yuctadu la tirsanahayo bihi asagoo min daalika oo ah min daalika kee weeye alijmac wاlkhilaaf ijmac asalaf wa waa inaad garanayso lannu waxaa laga yaaba mararka qaarkood in ijmac laguu sheego laakiin ijmac meesha uusan oolin inaad garanayso ijmaca la tirsanahayo waa inaad garanayso ijmac wayaa lagu leeyahay laakin waxba kama jiraan in laguu sheegaa laga yaalo khilaaf baa masalada ku jira laakiin khilaafka amase waxba ka jirin ama midka khilaafay uu yahay hee mid mubtadaca ah oo khariban iyo raafidi iyo shiici iyo khawaarij iyo qolyo maxal inkaar qaba oon aqoon meesha ku hayno jaahila ah oo iska hadlay inuu yahay baa loona tirsanayn marka maxaa la yidhaha walaysa kullu khilaafin jaa muctabar ilaa khilaafun lahu xaql min anadru marka khilaafkaas la aqbali maayo laakiin khilaaf adilo wato oo xujowtu banaanyo wato yaa la aqbalayaa marka waa inu iska hubiyo wey yacrif waa inu garto maa yuctadu waxa la tirsanaya bihi asagaba min dalika min alijmac walkhilaafi salafka dhexdooda aha wey iyo wamaa shay waa inu yaqaana laa yuctadu aan la tirsanayn bihi asaga oo ah min ijmac salaf wa khilaafihim wey iyo ayrkoodba iyo ayrkoodba u dhammaan waa inaad la socoto wey kuwa kaliyama ummaddii ka dambaysana waa inaad la socoto wey wa yacrifa waa inuu garto alqiyaasa qiyaaska waa inuu garto wey qiyaaska arkaantiisii iyo shuruudiisii maxaa la yaha farci iyo asal iyo cillo iyo wixii laga hadlay waa inuu garanahayo wey qiyaasku meeshuu gala waa inuu garanahayo meeshuusan gelin waa inuu garanahayo ayib cilada ugu muhimsan waa inuu garanahayo cilada masaaligteedii waa inuu garanayo mufsidaadkeedi waa inuu garanayo tacaarudkeeda qaabka lagu suuliy waa inuu garanayo tarjiixeed mawduucyadii waa inuu garanayo baabka ugu muhiimsanaa kaasuu ahw iyo wlijtihaad ijtihaadkiina waa inuu garanayo ijtihaadku muxuu yahay dee ijtihaadka inuu caalim yahay oo hawshaan garanayo ijtihaadka waxyaalaha umusa ijtihaadka inuu garanayo waxaa ka mid a ah. ijtihaadku wuxuu kaaga baahan yahy waa noo imaan doonaaye in qofkaanu awooddiisa ugu dambaysa uu ku bixiyo masalada u baarahayo waa ammaano ku saaran qoortaada saaran waa inaad garanaysa ijtihaadka iyo qaabka loo ijtihaado oo waa inaad garanayso wad xaqiisa aad siisa wey iجtihaadkeeda waxaa ka mida wasaaishii iجtihaadka aad u mari lahayd alkitaab والsuna wاluqa waxaaso dhan lagada wasaaishii o dhanna waa inaad garanayso ad aqoon u leedahay iyo wlusuul usuulna waa inuu garanaya allatii usuushaasoo yajuusu uu bannaan yahay tacliiluhaa in la cileeyo usuusha la tacalcileeyo waa inaad garanayso haddaad tiraahdo xaydka maxaa la yidhaahdaa eh, inta ugu yar inta ugu badan baan cilaynaya haddaad tiraahdo soomaanan soo marin in lagula yaabahayo ha ariiqulcaada walistiqraa baa lagu oranaya usuusha la cileeyo usuusha aan la cilaynin kala baro wey wamaa shayna waa inuu yaqaano weye laa yajuusu uusan bannaanayn atacliil wey usuusa waxba laguma cileyo laakiin awsaafta mu'ahirada fi lxukmi waa inaad garanayso wey iyo wamaa shayna waa inuu garanaya laa yajuusu usan bannaanayn weeye asaguna wax lagu cilayo awsaaftaa weeye iyo wa kayfiyati waa inuu yaqaane waa yacrifa waa inuu garta kayfiyata qaabka weeye intizaaci loo soo siibto loola soo baxo alcilal cilooyinka loo soo bixiya waan soo marnay wey cilal mansuusa qaabka loo soo bixiya waan soo marnay mustanbada qaabka loo soo bixiyo sooma lan soo marin hawlahaasoo dhan bannaanka yaala hawsha marka waa inuu yaqaano oo garto sida ula soo baxayo soo dhib wa yacrifa waa inuu garto tartiib adilai adilada qaabka loo tartiibiyo oo loo kala dambaysa loo kala hormarinao waa inuu garanayo tartiib adilati bacdiha calaa bacdin adilada qayba qaybta si looga tartiibiyo loo kala hormarinaayo waa inaad hormariso tii horumarinta le waa inaad hormariso tii dambaynta le waa dib dhigto wey waana xalay noolaataan soo marnay wey xalay noolaataan soo marnay iyo wtaqdiima in horumarinta weeye alwlaa midda habboon weeye oo minha min adila ka mid wataqdiim alwlaa midda ku habboon in la hormariyo adoo haysta axaadiis mutawaatira xadiis axaada xasan ligayrihi ah e daciif la kaga bahaya maya mutawaatirka waa ka hormarto w midka awla marka waa taqdiim alawla minha inaad garanaysa iyo wujuuha tarjiix wejiyada wax lagu kala raajaxo hadday cilo tahayna waan garana qaabka loo kala tarjiixinayo adiladaha kale hadday tahay kitaaban wa sunna he ayana waan soo mara soomana soo mari ayadana qaabka waa inaad garanaysa wayajibu waxaa waajiba wey an yakuuna inuu ahda muftigu iqatan weeye qof lagu kalsoon yahay diintiisa waa inuu yahay iqa waa inuu yahay beenlo waa inuusan ahayn kadaab waa inuusan ahayn waa in maxaa la yidhaahdaa uusan faasiq ahayn ma'muunan oo aamina wey qof khaa'ina oo beenlowa oo diinta qarinaayo oo xaska la dhigaya adilada kala tuuraayo oo midda asaga maxaa la yidhahda taageeraysa la soo baxaya midda kalena qarinaya waa inuusan ahayn waa inuusan ahayn wey waa qofka waa qatar wey waa qatar wey marka lanno iqatun amiinka waxaa laga wada culimmadu waa in uu waxaan asaga masalada calayhi midda asaga ku markhaati furaysa iyo midda asaga u markhaati furaysa waa isku mid u ahaato laakiin haddaad tiraahdo midda annaga maxaa la yihahda xoogaa nugu keenaysa culayskana saaraysa naga daa midda annaga maxaa la yidhaahdaa noo fududaynaysa masaladana taageeraysana haluma haddaad tiraahdo huna waxaa weye in lagu tafsiiqiyo waxaa weeye waa qawl wey waa ahli cilmi haddaad noocaas lagugu ogaado waxaa wey in lagu tafsiiqiyo waxaa way qarkay saaran tahay leanno maxaa soo baxaaya inaad tahay saaxibulhawa inaad tahay baa soo baxaysa mutabiculhawa inaad tahay washahawaat inaad soo baxaysa adilada waxaa la kuma kala xigta adigu adiga xaqaa ku xukma diintaa ku xugta laakiin maxaa la yirahda inaad dantaada sheegata maya lama ogola wuxuu ku yidhi sheekhu eh, laa yatasahal waa inuusan fuudaysan ousan sahlan um, fii amri diin diinta arrimeeda waa inuusan fuudaysan oo qaabka u fuudaysanaya markii su-aal la weydiiye uu yidhaahdo laa ba'sa iska soco ah, laa ba'sa inuu yidhahdo iska fuudayso wax uu maaa muraajaca iyo wax maaa murugo ay ku hayso iyo wax adkayna ay ku haysa ma jiro mustacjib inuu iska degdego oo iska fudaysto weeye marka inuu maaa la yihaahdaa mutasaa'il waxay ka mid tahay min asbaabi raddi fatwa qofka caalimka ama fatwana ama diinta yaqaan hadduu mutasaa'il noqdo ninka la yihahdo nawowi muqadimada wuxuu ku leeyahay muhadabka taxrimu alfatwa calayhi waa xaaraan in wa adiguna kuuma naga xoodiisa isaguna fatwa banaano mutasaa'il lama ogolo masaahil lama ogola fasl marka waa inuu noqdo iqatun ma'muuna waa inuu diintiisa aamin u yahay uusan khaain ahayn uusan beenlow ahayn maxali xadiiskiisa warkiisa iyo sheekadiisa diinta markuu ka warraya labadaba waa inuu qof runlow a yahay weeye ayb mutasaahilna uusan ahayn fii amri diin diinta maxaa la yihahda waa in maxaa la yihahdaa kuwa ibnu cuthaymiin ka sheekeeyey oo wadaadada u yiri qaar waa culamaa dowla qaarna waa culamaa lmilla qaarna waa culamaa he maxaa la yihahda umma wey culamaa dowla muxuu yahy dowladdu maxay rabtaa xaraan yarta mise xaaraan markaasaa le inaad xaaraantinimaysay rabtaa markaasuu ku yihi qaanuunka la dejiy waa bannaanta xalaal xalaalashay le dowladda rabta mog mid maxaa la yidhaha wadaadka waxa la culamaa ulumma maxay rabaan shacabku maanta waa mudaharaadayan maxay rabaan saas iyo saas waxaa weeye waa siday rabaan baan u fadwoonaynayo maadaama mudaharaadayaan culamaa ma shacabku fiirinaya hadda meesha u socdaan ku fiirinayo culamaa ulmilla diintu maxay tahay diintu maxay rabtaa buu leeyi bas mar dowladdaa ku diidan shacabkaa ku diidan balan kale waa lagugu tuuraya horta halaygu tuure diintu maxay qabtaa tuurisi waa mogta waa another step wey maaa waa tilaabo kale oranta tuurisi igu kaadi halayna tuure diintu maxay qabtaa sidaan sidaan ma sidaan wey diintu tuuris markaa kabacdi hee aakhare ha lagu diro tuurist waa baab kale sheekh wey laakiin diintu maxay rabtaa wey mahada muhim laakiin dowladdu maxay rabtaa hatay ka soo reen culimadii azaahir asar waxay ka soo reereen cabdinaasir markuu joogay yaa waxay dhaheen maxaa la yiraahdaa yaa waxaa la yidhi haddaad kacdoonkan iyo hawshaan iyo dubaad ul axraar iyo afgembigaad samaysan waa culamadu asal baa kala tuuri si wallaahi qadan bay uwasicu khubsi biduuni laxmi weliba inta rooti u qabiyaan hilib lagu darin yaasaan raba ka fiirmaysanaya bu hadda hilib loogu dari maayo la soco maraq ma laha rooti oo qalaanta loo jijabiye yaa leeyahay cuna saasay dawladdu rabtaa saxiixa halkaa qof marka caalimka ayuhal markuu gaaro ama diin sheeganayo ee maxaa leeyahy ilaa markii dambe ay noqoto hawl lagu jeesjeeso oo risaa'isha lagu qoro majalaadka lagu qoro la leeyahy caalim alazhari yaquul maada yuriidu sacaadatu ra'iis eesh yuriid nuxallil am nuxarim saas leeyihin baa luyidhi <laughs> subxaan allah subxaan allah hawsh faray ka baxday sheekhu hawsh faray ka baxday sheekhu qatarow marka qofku hawshaas waxa hawl qatarow taas lama rabo tasaawu lama rabo faslun waa yajibu waxaa waajib calayhi calmuti waxaa waajib ku ah an yuftiya inuu u fadwoodo man qof inuu u fadwoodo istaftaahu asaga su'aal ka dalbay goormay caalimka waajib ku noqonaysaa inuu jawaabo inuu fadwo u fadhiisto saas horta goormay ku waajibaysaa wey caawa dhegaysa hadda waxaan uyihi waa yajibu calayh cala almufti an yuftiya inuu u fadwoodo man istaftaahu ciddii u timaado oo tiraa sheekho masaladaasa igu taaga khayr allah kusiya jazaaka allah khayr dhibkaas haysa bal masalada ka waran diinta ilaahay ka war wa yucallima waa inuu baro marka haddaan su-aal lagu weydiin hee afkaaga hayso afgooyana aad haddaan su-aal ku weydiin hee afkaaga hayso afgooyana aad wey su-aal cid kuma weydiin sheekh nabadgelyo carada halka baxo maxaa adiga su-aal wa maxaa ku geliya nabadgelyo wadadaada marow wa yucallima waa inuu baro oo wax u sheego oo kutubta u akriyo man dalaba qofkii dalba minhu asaga ka dalba atacliim inuu wax baro qofkii u yimaado yidha sheekhow cilmi baan kugu tuhmaynaa waxbaan kugu tuhmaynaa masalada inaad nagu dhaantaan tuhmaynaa hee waxaa wey inaad noo akridaan rabnaa waajib bay ku noqonaysaa haddii kale asaguna muxuu noqonahayaa bakayl buu noqonhayaa mutasaahil buu noqonhayaa ninaan diinta daliil buu noqonhayaa dhaxalka nebi maxamudin qarinahayuu noqonaya laftiisoo iska laalaadinaya laga fakan maayo sheekhu nin walba shareecada loo qiilbaaraya yajib baa lugin soo maarad waa waajib wey qofkii fadoweyda oo muslima masalada ku dhaanto waa u fadwoonaysaa haddaad xaq u leedo garanayso hadduu ku yidha walaalo waxi bar waa inaad barto wey ama si khaas ha noqoto ama si caam ha noqoto wey ayb laakiin hadda annagu maxaa nahay fadwadan annaga camiranayna hee kutubtan annaga cilaansanayna wey hawsheen annaga iska wadan howlaan annaga iska wadana sheekhu wey kumba caddeen he annaga liliga iska haysana wey meesha annaga iska haysana wey nasal allahu salaam wey ayb marka fain lam yakun hadduusan ahaanin filiqliimi gobolkaas iyo maa deegaankaas iqliim gobolkaas iyo deegaanka hadduusan ahaanin alladii iqliimkaas huwa muftiguba fiih dhexdiisa uu ku sugan yahay gobolka iyo mantiqada uu joogo hadduusan maali uu ku sugan yahay fiih dhexdiisa hayruhu asaga hayrkiisa hadduusan joogin culimo kala joogin tacayana fardu bay ku noqonaysaa iyo laazim calayhi dushiisa atacliimu ummadda inuu wax iyo walfudya inuu fadwoodo mar haddii la yidhaahda hebelow meeshaan cidaan adiga hayn ma joogto ama ku dhaamo ma joogto intii kale arbaciinkay u joogtaa iyo cumdatulaxkaamkay u joogtaa usuulusalaata iyo ajruumiga waajibbay ku noqonaysaa laazima hadday dowlad jirtana waxaa weeye amiirku intuu yimaado qasab wuxuu leey umadda wax akriyo waa qasab taasoo kale muxuu yahay waa qasab xaqa oo diini oo sharciga waajibow qadaha fadhiiso fadwood dersiga bixi wey lagu laasiminhayo maaha la baryi maayo qasab sandulow inuu waajiban harci bay ku noqonaysaa haddii wax kale la waayo odayaasha iyo ugaasyada iyo qabaa'ilka meesha jooga muslimiinta ninka ugu fiican ugu cilmiga badan waa inay dhahaan noo fadhiiso hee afar gabdhood haddaan arto waa kuu guurinaynaa noo fadwood maxaa la yidhahda diinta dadka u sharax qadaha noo kala saar na kala bix adaan kuu go-anaa way waajib bay ku noqonaysaa lannu haddii meesha amiir laga waayo suldaanka iyo ugaaska iyo nabadoonka iyo indeergaradka meesha fadhiya meel fawdal iyo caalamka islaamka kama jiro sheekh ima sulda dawla waa inay shaqayso waa ima sulda hee maxaliya qabaliya waa ina shaqayso laakiin wa fawdaa isdhex yaacaya maya ma jirto w soomaalida hawshaa ma fahamsana hawshaa ma fahamsana marka odayaalashi nabadoonnada xukun badan baa dhaafay hawshaa waa inay makooradooda yandar soo baxaan hee ay maxaa liga ka takhalusaan dad badan oolada isku dabaridaan wood meesha ha fadhiina nimiyo ayb wain kaana waana min qoladaas ayaa salaadiinta la soco wain kaana hadduu yahay hunaaka hadduu yahay hayruhu asaga kayrkiisa hadduu yahay wey wain kaana hunaaka gobolka iyo ilimka hadduu joogo hayruhu asaga kayrkiisa hadduu joogo oo culamo kale ay joogaan fadwana lam yatacayan calayhi waajib ku noqon mayso dadkiisuu ka mid yahay w caradiisuu marayaa caradiisa ayuu maraya bal a kaana dalika hawsha waxay anaysaa fadwada iyo tacliimku min furuud اkifaaya fardulkifaaya noqonaysaa arrimaha fardulkifaa'iga oo haddii qof u istaago inta kale ka dhacaysa ayuu ahaanaysa si janaasadii oo kale oad garanaysaa waa kana saa ah kuu fasira wixii idaa qaama hadduu istaago <coughs> bihi fardulkifaa'iga hadduu istaago bacduhum ummadda qaarkeed iyo um-, culummada qaarkood saqata waa ka dhacaya alfardu fardulkifaa'iga waa ka dhacaya canilbaaqiina kuwa kale waa ka dhacaya inta kale waa ka dhacaya mar haddii nin walaalkaagu istaagay fadwadii iyo tacliimkii iyo tawjiihii adigu maxaad samaynaysaa jazaaka allahu khayr baad leed hawl buu naga riday adiguna maxaad samaynaysaa isaga usoo dece hawshaadiiy maal gurigaagana mutaalacadaada boodgoy banaanka laakiin asagana iska laabaa si u qabsato maya rabab kale hawsha iyadaay wayajib waxaa waajib noqonayo maxaa la yidhahdaa muftiga waajibku ah an yubayina inuu caddeeyo aljawaaba jawaabtii la weydiiyo inuu caddeeyo ishkaal iyo mugdi saana waa noqon kartaa saana waa noqon kartaa saana saana waa noqon kartaa maxaa la yidhahdaa ha saasay culimmadu ka dhin saana waa ka dhin saana waa ka dhin isaga tag wadaad waxaan qanaatay nairobiya oo saa musiibo ku qaba haddii qofu su-aal weydiiyo intuu afar weji iyo afar shan busho ku furo ayuu saga tegaya kabaxay qofkii asagoo sugahay jawaabtii ayuu ka dhaqaaqaya war sheekhu madaan jawaabine marka waxaan u malaynayaa inta maxaa leeyahay macrifada aan u leeyahay inuu yahay mid inuu ful yahay baan u malaynayaa fulinimo inay ku xambaarayso fulinimo ku fulinimada maxay tahay in hadhow hadduu masalada rido go-aan rido la qabsado soo ma ogdi waxaa jira mogdi darsi aqriyo wuxuu leeyahay darsi xal aqriyay maxaa la lahaa uu baqaya in la radiyo waaad la qaadaa waa fulayno beerka dhex yaallo waxaa ku jirta cadamo iqa baa ku jirta wuxuu akrinaya kalsooni uma qabo wuxuu sheega kalsooni uma qabo ummadda oo dhan uu ka sheekisanya a dadka darsiga soo farisa kulligood wada fiirinaya mid walba wuxuu leeyahay neefkaas maxaa miyaa laii soo diray muxuu lahaa ama darsiga uu leeyahay dadka maxaa kaa galay dadka darsiga akrisanaya marka sheekh maxaa leeyahay sheekh muxuu ku yidhi nawi aad buu sharxa intaa ayadaa waa yajibu an yubajina nawi si fiican buu sharxa jazaa allahu khayru ishkaalaadko dhan waa inaad usuuliso wayajib an yubayina aljawaab jawaabta waa inuu caddeeyo fain kaana hadduu yahay weeye uusan ishkaal uga tegin qofka musaftiga waa inaadan shaki iyo mugdi uga tegin masalada inaad u caddayso intii tabartaayo fain kaana hadduu yahay alladii qofkii weeye musaftiga oo nazalad ay kusoo ku dhacday bihi asagaba annaasilatu qofkii naasilada iyo xaadisadu ku dhacdo fadwada rabay xaadiran hadduu joogo oo muftiga hortiisa fadhiyo hee oo wa carafa uu garto minhu min almustafti baa waxaad ka garatay annaasilata baad ka garatay masalada ku dhacday calaa jihati asaga dhinaciisaaad ka garatay isaga aggiisaad ka fahamta kuu shara luqadiisanaad fahmaysaa jihaadsa waxaa bannaan weeye <clears throat> muftiga waxaa u bannaan an yujiiba inuu jawaabo oo su-aasha naasilada uga jawaabo calaa xasabi ee calaa qadari weeye calaa kayfiya maa calima wuxuu ogaaday min xaali اlmas'alati masalada xaalkii qaabku kuugu sharxay qofka mustaftiga waa inaad ugu jawaabto somaali waxay dhn wadaad loo maxaa la yihahdaa su-aal xumeeyehee waa masale xumeeya haddii wadaadka loo su-aal xumeeyo isaguna masale xumaynaya maa loo jawaab xumaynaya marka qofkii hadduu xaadir yahay oo masaladii kuu sharxo luuqaddu kugula hadlaya aad taqaano adigu maxaa le wixii u qarsoono asaguu qarsanaya hawl kuu taala maaha laakiin markaad fahanto su-aal ka weyda isibsaar weyda hawsha kuusa markaad fahanto soo saas maaha kabacd bismillahi wabilahi tawfiq intaa tira markaa ka jawaab caddee intii tabartaayo taasaa laga rabaa waa in lamigu hadduu joogo hadduusan joogin oo kaa maqan yahay oo qofbuu fartiin kuu soo faray waraaq buu soo qoray maxaa la email buu ku soo diray maaa maxaa al boos buu ku soo diray maxaa xal ah waa tana wa in lam yakun hadduusan ahayn wey qofka naasiladu ku dhacday iyo maxaa leeyihin waaqicadii xaadisadu xaadira inuusan meeshaa joogin laga fadwoonaayo waxta waana masaa-isha ugu katarsana iska fiira hadda in maxaa le dad su-aal kugu soo dhiiba waa min ascab almasaa'il culamada islamku way iska ilaalin jiren far baa u taagnaan jirta anhu muxuu kugu soo dhiibay muxuu imaan waaye maxaa jira maxaa la yihahda ha hawlo badan baa jiro hawlo badan baa jira limaada kan laftiisa su-aashu weydiinaya waxaa laga yaaba marka qaarkood he inuu iska dhigo yujarid nafsahu shaksan aakhar qof kale soo kaadhigo wuxuu le sheekhow maada yaquulu sheekhu jazaahu allahu khayr fii mas'alati kada kada dad baana soo weydiiyey aan imaan karin islaan cajuusu guriga fadhida sheekhu maxaa ka tiri anaa isaga nafsu cajuusadii hadda la soco warkaa la soco wadaadadu marka maxay samayn jireen dee kutuba fataawan wiilisha kutubafadlada looga hadla ugu noqda maxaa la samaynayaa hadday qoran tahay su-aashu ay qoran tahay horta jawaabta inaad ku hoos qorto waxaa weeye aad ku hoos qoraysaa kabacdi qaab loo kansalaa jira oo loo tirtiro oo waxaa laga taxadaraya inaan gadaal wax looga darsan min ascab ilmasaa'il wey sheekhow waxay culimmadu isku hayaan sheekh hadduu fadwada qoraayo waraaq ku qoraayo qalinka yaa keenahaya waraaqda yaa keenahaya lacag mushaar ma ku qaadan karaa ma dhihi karaa waan kuu qorayaa fadwada intaasu safxay qaadanaysaa intaasu lacag waa inaad bixiso maanta qadadaad bixiso hilibkeed bixiso waraaqana waa inaad soo gado qalinkana keento markaan maxaa la hilibka geel soo cuna hadhow aan fadwada dhammeeyana koobijiinkana waa inaad bixiso iyo cabitaanka halkaas ma dhihi karaa kutubta axkaam goonigo looga hadlo inoo la socdo axkaam goonigo tiro badan oo looga hadlo ayib marka haduusan wain lam xaadiran hadduusan waxtamalat ay ixtimaashay weyda suurtagalka almasalata masalada tafsiilan waxtamalat ilmasalatu dheh waxtamalat ilmasalatu tafsiilan in la kala dhigdhigo la faahfaahiyo fasala aljawaaba jawaabta uu kala dhigdhigaya wabayana waana sharxayaa wabayana waa caddaynaya mar hadday ixtimaaliya wajiyo gasho wejiyadaasaa laysku gaadahayaa hadhowna markaad wax qorta inta kale waa inaad kansasho wey hawl iyo maxaa la yidhaahdaa waa inaad ku samayso taxqiiq aan waxba lagu darsan karin si kasta hadduu xataa waay ka wadaaduu ka fikra ma taqaanaa markaad sadarada qorayso ma bannaan tahay sadar intaad ka boodo sadar kalead ku qorto maya laa yajuus lanno labadaa sadar dhexdooda yaa waxaa la gashanaya he layman baa la gashanaya adiguna waraaq dhammaystiran oo qatar ah maxaad faa'ito marka wey mar meeshaan sadarrada waxaa la rabaa he inaad ilaaliso waxay ka niqaasheen ma toos baa loo qoray waraaqda tusaale hadda kitaabkaanaan haya dadab buu u qoranya ma u bannaan tahay inaan u qoro qaa'ima inaan qoro saasaan u qoraya haddaan kitaabka saa u qoto waraaqda u qotaan saa u qoraya saasaan u qoraya maca salaama hadhow laynba ma jira sadarka bartigiisaan ku dhufanayaa calaw inta maxaa laga degaya taswiir fi lfataawa baa laga degdegaya sheekhu fadwada in la taswiiriyo oo dhinac kale loo dhiga inta laga cararaya masaad moodaysanma ayb واxtamalat اmasأlaةu tafصiila fasla اjawaaba wabayana waana cadaynahaya wy wain lam yacrif hadduusan garan wain lam yacrif hadduusan almustafti mustaftigu hadduusan garan sidaanaa noo qoran laakiin nusakha qaar waxaa ku qoran wain lam yacrif ilmufti saasaana fiican ila anu cidda laga hadlaaya waa muftigu mustaftigu waa dambeeya marka waxaa fiican in la yihahdo wain lam yacrif ilmufti xaliya lisaan almustafti saa la yihahdo oo la hormariyo laakiin macnuhu kolley waa u nasaxaya lakin waxaa fiican maadaama mufti laga hadlayo in jumladan lasoo hormariyo wain lam yacrif hadduusan garan almustafti mustaftigu hadduusan garan lisaan almufti hadduusan garan saa waa dhihi karta waxaad kaloo ohan karta wain lam yacrif hadduusan garan almufti hadduusan garan lisaan almustafti kan fadwada weydiinaya carabkiisa iyo luuqadiisa hadduusan garan qabila wuxuu aqbalahayaa wey midkooda labadu noqdaba haddaan hadda tusaalahan mustaftiga aan ku socono wain lam yacrif hadduusan garan almustafti mustaftigu hadduusan garan lisaan almufti luuqadiisa hadduusan garan qabila wuxuu aqbal aqbalahayaa fii wuxuu aqbalahayaa jawaabtii hawshu weydiinahayo tarjamat alcadli qof caadil inuu turjumo qof baa kuu yimi aduu tusaale wadaad soomaaliya haata sawaaxil english baa luqdi amxaari baa lagu weydiiyey iyo luqal ormaa lagu weydiiyey ma garanaysa aduu qof waa luuqadaa yaqaan oo cadliya waa inuu kuu turjumo oo ku yidhahdo sheekow qofkaanu saanu yahay qofka waa qof caadila laakiin mid qayilaya hadduu ku yidhahdo maya anaa aqaana maxaa luqal oromaya anaa aqaanaya amxaari anaa aqaan sawaxina oo kuu turjumaya wadaad soomaaliya hadduu yidhahdo sigaana buufinaya laa yuqbal sheekow waa in la keeno qof caalima oo aalibulcilmi cadaalis diinta lagu kordhiya in keeno ibnu ah, cuthaymiin ba wax ku dhacday baa la yihahda niman baa su-aal weydiiyey afrikaan oo nigerian ya oo niman suufiye oo kharaafiyiin oo albidac ah markaasi mid luqad carabi yaqaano ay soo kaxaysan oo nigeriana su-aasha marka sheekha qaab ugu weydiinayaa oo qaab ugu dhigahayaa ayagu waxay rabaan buu qaab ugu dhigahayaa si cagsi u sheekh u jawaabaya waxaas qor had waxay rabaa inay leeyihin cuthaymiin baa saa qaba nin nigeriana oo dadkii meesha yimid ah ayaa markaa baraarugay markaasuu yidhi la yaa sheekh wey qaabkay ku weydiinayaan ma saxna maaha waxay ku leeyihin sidaas sidaas sidaas sidaas waa saas wey suu kugu turjumaya maaha sheekh markaasu baraarugay khatar waa sheekh waa lagu hosgelinaya tarjamada luuqada lagu turjumaayo waa khatar wey sheekh fatwada qaab waxaa la mida taas dee qur-aanka inay turjunto xadiista inay turjo fataawi urta inay turjunto waa taasay la midta kurtigeedu waxay wadaadadu isku hayaan wuxuu sheekh hadda noo sheegay qabila fiihi wuxuu aqbalahaya tarjamata cadlin waxay isku hayaan ma hal cadli baa la aqbalahaya mise labo mise ka badan ah, mid hadda saanay qabaan hal cadli in la aqbalahayo qaarna waxay leeyihin laabudda cadlaani laba cad waa in la heno wastashiduu shahidiin min rijaalikum laba waa in la keeno laakiin min ma yeelayno labadaas inay isxoojiyaan baa rabaa dad halkaas mareen ay taas oran marka waa in lam yacrif hadduusan garan weeye almufti mustafti hadduusan garan lisaan almufti hadduusan garan haddii maxaa muftiga hadda lagu wado maxaa leeyahay qabila wuxuu aqbalahayaa weeye i mustaftiga hadii wadaan le wain lam yacrif mustafti hadduusan garan lisaan mufti luqada muftiga hadduusan garan qabila wuxuu aqbalahayaa fiida hadda waxaa loo celinaya jawaabta la soco fii fi ljawaab wuxuu aqbalahayaa ee tarjamat alcadli markii sheekhi lagaaga turjumay adigu luuqadiisi maadan garanayn waa lagaaga turjuma jawaabtuu bixiyey tarjamadeeda iyo luuqadaada fii tarjamada waxaa hoos la aqbalahayaa weye jawaabta fii jawaabta waxaad ku aqbalaysaa tarjamat alwaaxid qof caadil ah oo maxaa li cadliya baa kuu turjumaya taasaadna ku aqbalaysaa wey waa wadaadada qaba cadli hal cadli hadday laba tahayna de waa baab kale wain ijtahada maxaa la yidhaahdaa hadduu ku ijtihaada buu ku yidhi marka muftiga hadduu muftigu maxaa la yidhaahdaa qof aan aqoon luuqadiisa haddii maxaa la yidhaahdo wax weydiinayo qof caadil uga turjuma waa in la helo haddii sheekhu uu jawaabo jawaabtiisa qof caadil oo turjuma waa in la helo muhimad waa intaas wey cajzi waa in la laga maarmaa diinta la ilanay wain ijtahada hadduu ku ijtihaada muftigii weeye fii xaadiثatin maratan hal mar maxaa masale ku dhaca ku ijtihaada faajaaba fiiha wuu ka jawaabay way dhexdeeda uma nazalad waa ku soo degto waa ku dhacda tilka xaadiثatu maratan ukhra mar kale iyadaa soo noqday su-aashii salal weydii oo ka ijtihaaday ood ka fadwootay yaa maanta soo noqotay fahal yajibu ku waajibaya calayh dushiisa icaadatu inuu celiyo ku celiyo alijtihajaajka inuu ku celiyo haddana mar labaad ku celiyo masaladii shala uu ka fadwooday am la mise kuma waajibayso taasay culamadu isku qabteen wey فيi wجهaani laba wجه culimada shaaficiya ka leeyihiin min aصxaabina waxaa ka mida ah man qaala yidhi yufti wuxuu fadwoonahayaa biاlijtihaadi الأwal sidii marka hore u fadwooday ayuu ku fadwoonahaya maxaa dhacay maadaama mas'aladu laftigeedii oo kale ay tahay wax iska bedelay masle aysan jirin oo farqi uu soo dhaxay asagana ijtihaadkiisa iyo malihiis iyo dadaalkiisa wax dambo ku kordhay aysan jirin xadaas maxaa la yidhi ayadii fadwoonahaya waa sax minhu waxaa ka mid man qaala yidhi yaxtaaju wuxuu u baahan yahy inuu jadiday inuu cusboonaysiiyo alijtihaad ijtihaadka inuu cusboonaysiiyo masalada dib ugu noqdo maxaa ku soo kordhay laftigeeda masalada inuu ka baaraandogo ayaa loo baahan yahy shiraasi wuxuu ku yihi walawal asaxu mid koraa saxiixa weeye laakiin shuruud baa ku xidhanoo waa hadday masaladu mas'alatul uulaa nafsaa hadday tahay adigana wax aad malaynayso iyo wax kugu soo kordhay iyo wax kugu soo darreeyey midna aysan jirin meeshaad maraysa sidaad fudoonaysaa marka laakiin waad arkaysa khilaafkaasa ku jira faslu wa ama almustafti kii fadwoonayso hadda laga hadlaayo waama almustafti soomaa falaa yajuusu uma banaana an yastaftiba adaab mufti ba hadda mustafti hadda laga hadlaya la soco mufti waa ku daayey hawlo badan iyo shuruud badan iyo waajibaad aadaab hadda lagama hadli soo ma jeeda hawlo badan baa jira cidda badan kutubtaasa ku noqonaysaa wey waman xuyla calaa maliin he falyaxtal ninkii meel buuxda lagu wareejiyaa ku wareeg waa in wareejiye wa ama maxaa leeya mustafti soomaa kii fadwo weydiinaya falaa yajuusu ma banaana an yastaftiya inuu su-aaliya fadwo weydiiyo man shaa ciduu doona cala aliطlaaq wadaadku waa koobka koofi weynba kii cimaamad weynba kii gar weynba inuu yidhaha sheekhow ahli ximatu mitr sheekhow macale maxaad ka tiri laa yajuusu sheekh waa kuu sheegay cala alidlaaq ma banaana hawshaa in saftiya man shaaa hee cala alilaaq laa yajuus hawsha shuruud baa ku xiran shuruud baa ku xiran rubama maxaa dhacay wey liannahu amar iyo shaniye rubama waxaa la arkaa weeye safta inuu fadwo weydiiyo man inuu fadwo weydiiyo laa yacrifu fiqa fiqiga aan garanayn wey cid aan fiqiga garanaynba inuu su-aal weydiiyo yaan waxba garanaynba hee in su-aal weydiiye wey sida imidki maaa laa iiga maa tafsir baan ka saraaxanaya yiri kabacdina guryaha ka dhisi jiray oo markuu reerahoodii ku noqday toban sano iyo tafsiirka noo akri kabacdina waasaad ka ogeydeen yiri baliskama dhaafa yajib waxa waajibku calayhi dushiisa weeye mustaftiga waxa waajib dushiisa ku aweeye ah an yatacarafa inuu garto an yatacarafa waa inuu si fiican u garanayo ku xeeldheer yahay weeye ah, xaala alfaqiih fiqiga xaaladiisa waa inuu fiiriyo la socdo caalim inuu yahay iyo maxaa la yidhaahdaa cilmigiisu meeshuu joogo inuu la socdo iyo wlamaanati maxaa la xaal alfaqih fi lfiqi fiqiga xaaladdu kaga sugan yahay ma nin fiqiga baaric ku aha ma nin bilow aha ma arday bilow aha see yahay waa inuu garanahayo iyo wlamaanati amaanaysa waa inuu garanahayo war midkaan mid aaminaha ee mise waa mid he shareecada isaga qaraabanahayo oo meeshuu rabo u tuurahayo xalaal iyo xaaraan meeshuu rabo maxaa la u kala tuurahayo ribaacati ra'yi sheekh eh, imaam maalik ayaa waxaa la iska ooyey sida su-aal la weydiyo xalowr maxaa dhacay maxaa kugu dhacay siyo istuftiya man laysa cindahu cilmin wey waxaan la ooyahayaaba in fadwo la weydiiyey nin aan cilmi lahayn wallaahi baan ku dhaatay magaalada madiina waxaa jooga buyi kuwo wixii xabsiga in la dhigo ay uga habboonaan lahayd oo uga mudan dadka suraaqda tuugtaagu wadaado madmuumayo la socda rabiicatu ra'yu maalik sheekh ziwel wuxuu ku yidhi maxaa la yidhahda kuwa magaalada madiina waxa jooga buu yidhi in ayaga xabsiga la dhigo ay habboonaan lahayd oo laga hormariyo ayaga hee xabsiga loo hormariyo dadka suraaqda tuugta maxaa la yidhahda meelaha maxaa la yidhaha carruurta alaabta ka dafow xagee markay joogta hawsha wey hawsha ma dhow ayib alfiqi walamaana amaanaة الfiqhi wاddiin waa inuu la socdo wey laakiin inuu maxaa la yidhahda annaga qamiis noo soo xirto oo koofida noo weyneeyo oo maxaa la yidhahda he shahaado noo soo qaato maba dhacaysa w maba dhacaysa waxaas ayagaa wey sheekh ayib hawsha ma dhacaysa wey waa amaana waana diin waa caqiido wey wa yakfiihi waxaa ku filan wey qofka maxaa la yidhahda mustaftiga waxaa ku filan fii macaarif seeba ku garan wey marka qofka aan xaaladiisa faqiiha iyo cilmigiisa iyo ammaanadiisa seed ku garan anigu wadaadkan ma gargar xaalad seed ku kale baa lagu sheegaya hadallo badan baa jira kitaabka waa koobayna kutubtaas baad ugu noqone wayakfiihi waxaa ku furan mustafsiga fii macrifati daalika hawshaa inuu garto ee xaalal maxaa la yidhaha faqiih fi lfiqi wa amaanati inuu garto waxaa ku filan khabar alcadli alwaaxid hal qof oo cadli iyo amaanada diintiisa lagu kalsoon yahay qofkaana yaqaana inuu ku warramo ku yidhaha qofkaasu waa caalim diinta waa yaqaanaa amaano waa leeyahay waa la weydiin karaa masalada aad qofka weydiin uu ku yidhahdo kuu sheego ayb faidaa maxaa la yidhaha caraf hadduu garto annahu muftigu faqiihun inuu yahay qof aqi diinta garana hadduu garto oo loo sheego cadli u sheego haddala soo xal cadli hadda shee kuu sheegay lakin culmo ka badan qabaa jira waa inii soo sheegay nadara wuu fiirinahayaa kutubta qaarna nudira bay leeyihin waa la fiirin qaarna nadara wey nadaradaa fiican saasa inta badan yaa fiican nadara wuu fiirin wey mustaftigu fain kaana hadduu yahay waxdahu halkaa mufti hadduu meesha joogo qalladahu wuu ku taqliidinaya qalladahu lanqolashidaya qallada waa taqliidi keligiis baaba gobolka joogaba haddii keligii gobolkaa joogay deegaankaasi beledkaasi magaaladaas joogo qallada waa suu taqliidinaya wain kaana hunaaka mahas hadduu yahay meesha hadduu yahay hayru asaga kayrkiis fahal yejibu oo culmo kale ay la joogaan fahal yejibu muu ku waajibaya calayhi dushiisa alijtihaadu musaftigii caamiga ah inuu ijtihaad ma u bannaan tahay masaaisha waa masaaisha leeya googa xagala lays yidhahdo maxayta googa xagaladu sheeg masalada ay bannaan tahay mid fadwo dalbahayo oo maxaa la yidhaahdaa fadwo maxaa la ijtihaadahayo isagaa fadwo doonaya waa caami haddana yajtahid wey waatana hunaw yجtahid fi اculama waad fiirinaysaa midka waraca badan midka diinta badan midka akhlaaqda badan maxaa la yihahda he wiilka yarka maa dusha madax kaga istaagaya ninka sideetan jirka oo ciroobay oo maxaa la yidha aakharo iyo hor iyo hameen hameen walba isla maakhara u socotaa he hawlamaad fiirinaysaa wadaadka suuqlayda oo ganac waa mufti waa caalim laakiin badeecada iyo dukaamada iyo bangiyada iyo hawluu kala rogahayaayo wuxuu maanta meeqaa soo dhacday midna waxaa weeye shilinba kama naxo keed wax weydiinaysaa midka cayrta aad baa lagu leeyay midka cayrta oo maaa waxba haysan aad maxaa dhacay midka ah maxaa la yihahda caalimka oo buuxa maxaa dhacay balaayo iyo magaciis iyo siyaasad iyo ganacsi intaasoo maslaxaa ku haysan ka carab isaga iyo shubahaad baa ku xiran kaa cayrta adoon shilinka haysan baa lagu leeyahay hawl waa khatar wey marka hawl ma sahla nasal salaam marka wain kaana maxaa la yidhaha hayru wain kaana hunaaka hayruhu weye fahal yajib calayhi ijtihaad inuu ijtihaado kala doorto maaa midka warca midka aclamka maaa midka dado midka daa'ida iyo agga fulan inuu kaa wax kala fiiriyo meel xaq bau leeyahay fiihi wajhaan khilaaf baa ku jira laba wajh anaga shaafici kaleenahay buu ku yidhi min asxaabina waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi yuqalidu man shaaa minhum cidu doonu taqliidinaya waxaana baarbaarim hayo wa qaala maxaa la yidhaahdaa abu cabaas wuxuu yidhi ibnu sraj maaa la yidha weeye wa qafaal qafaaladu hadda waa labe laakiin midka usuul fiqiga inta badan kusoo noqnoqda qafaalu lkabiir kabiir baa la yidhahda qafaalu shaashi baa la yidhahdaa ninka asaga yalzamhu waxaa laazim ku haydho waajib ku haydha culamada ayaga shaaficida waaweyn oo asxaabul wujuha waxay dhaheen yalzamhu musaftiga caamiga waxaa laazim kuwa waajib ku hawe alijtihaad inuu ku ijtihaado fii acyaani daatooyinka iyo shakhsiyaadka almuftiina kuwa fadwoonahayo nin walba uu fiirin qaabku u dhaqmaayo dadka qaabku ula tacaamulaayo waan fiirinahaya saasuu waan fiirinahaya ayb <laughs> waxyaalaha la yaas waxaa ka mid ah nin aan ku ogaa kismaayo meelaan ku ogaa nin sheekha daalib cilmiga fiican jazahu allahu khayr magaciisa cabdi sheeg maayo yaa wixii magaalada nairobi baan imid buyi wadaad magaalada nairobi wax ka akriya ayaan wuxuu yidhi oo cajalada u leeyaan dhegaysto duruusaan dhegaysto hadalkiisa maqlayaan dabcay iyo inaan salaam u imaado dadka waa la yaabaysa mugta marka mugta akhbaaraadka qaarkood qaraa'imin alla taif wey wadaadkii markaan arkay oo ish aan ku dhuftay yaa waxaan arkay buu yidhi hee qaabkuu dadka iyo waxaynahayo inuu yahay nin mutakabiro oo kibir ka buuxo aad islow inuu yahay ma arkay go-aan waxaan ku qaatay inaanan salaamin lana hadlin dartan buu leeyahay aanan dhegaysan banaankan ka maro hawshaad miyaad waxayn kartaa <laughs> awal wahla uu arkay yaan waxaan go'aansaday wax dambe inaan weydiin <laughs> hawshaas waxaa waa cajaa'ib moogta min mucjisada dadka marka qaar aad la qadaya loo la yaabaysaa والعلم عند الله aniga laftaydu axsabu kadalika ninka asaga inuu yahay nin nooca uu ku jiro axsabu kadalika wadaadka inuu ku jiro isla weyni badan axsabu kadalika marka la yaab yaab marka dadka qaar noocaasoo jira ilahay subxaana wa taala baab u furay baa jira marka waa ku ijtihaadaysaa muftiga iyo ninka caalimka waa ku ijtihaadaysaa w ayb marka waxay dhaheen laazima ku inuu ijtihaado fa yuqalidu wuu ku dayanayaa wey aclamahum midkooda ugu cilmiga badan wey wa arwacahum iyo midkooda ugu warcan badan oo ugu xalaal miidadka badan wuxuu taqliidinayaa ninka ugu cilmiga badan aclamku aadaya wuxuu kaloo fiirinayaa ninka waraca iyo xalaal miidadka badan ayuu aadaya saasay raggaa dhaheen w shiraasi wuxuu ku wal awal asaxu midka horaa saxiixa oo ah yuqalidu man shaaa minhum wey culamada midka rabu taqliidinaya maxaa dhacay sheerihiisa maxaa saa u tiro asax ku yahay lianna alladii midkii yajibu ku waajibaya calayhi cala almustafti wey cala alcaami waxaa weeye an yarjica inuu u noqdo ilaa qowli caalimi qof caalima qowlkii inuu noqdo weeye siqatan caalimkaas lagu kalsoon yahay diintiisa amaanadiisa iyo cilmigiisa lagu kalsoon yahay wey waqad facala wuuna sameeyey wey caamigii mustaftigu dalika arrintaa wuu sameeyo caalim ciduu rabo wax weydiin wey waqad facala daalika midkuunaba culmadu meeshu ka soo gaaro ayuu weydiinaya fayajibu waxaa waajib ku noqonaya weeye an yakfiyahu caalimka keligiisu inuu ku filaado fayajibu an yakfiyahu caalimka uu wax weydiiyey buu ku kaaftoomahayaa maxaa la yihahdaa mid kale yaclam yo arwacna midna raadin maayo fasl hadda wuxuu rabaa hadday iska khilaafaan wadaadadu amda meel kuugu dhufta sida ninkii isku kaajoonya wadaadaanna waalay oo kale hadday iska kaa khilaafaan xagga u dhaqaaqaysa tibaa laga hadlaya fiirsa faslun fain istaftaa hadduu weydiiyo rajulayni laba rajul buu weydiiye ama rajul iyo imru uu weydiiye laba caalim wax weydiiye nadara wuu fiirin wey fain ittafaqa hadday isku waafaqeen fi ljawaabi jawaabtay isku waafaqeen camila wuu ku camal falayaa bimaa qaalaa waxay yidhahdeen ku camal falahaya labadooda waxay yidhahdeen waa isku waafaqeen mar hadday jawaabta isku waafaqeen waxaa la yidhahdaa waxay yidhahdeen ku camal falahaya wey tayib laakiin la soco mid culama u sheegay kadlaka mid eliya kadlaka wa ana aquulu kadalika wadaad baan su-aal loo geynay markaasu fadwoonaya mid baa loo keenaya wuu fiirinaya wuu akrinaya markaas wuxuu ku qorayaa wa ana aquulu kadalika wa ana adhabu maxaa la yidhaha kadalik halkaasaan ku tagaya kadlagka marka baa loo yaqaanaa kadlagkadu waa qatar wey waa lasoo askariya kitaabka ablow o dhan baa kaga qayl maarto wey kadlag saasaan ugu dhahaya ilaa markii dambe ibnu xasam iyo keyrkiisa ay keeneen mid baa waxaa la yidhi kadlagkadaasu isticmaali jira wa ana aquulu bihi wa ana aquulu kadalik saasuu dhihi jira su-aal baa marka loo keenay su-aashaa laba wadaad baa ka jawaabay waa isu khilaafeen midna waraaq bay ku qoran tahay su-aasha loo soco la su-aasho mid walba waraaqis ay ku qoran wadaad baa su-aasha ka jawaabay waxaa la yidhi qaab buu maray mid kala loo keenay wuu fiilay wixii laa anugu mam dhahay si kale u fadwooday uuna ku hoos qora hawshilaynlinks waa xirtay w kanaa loo keen waa sidaan ka waranay masaladaan hayna labadiiba akhriyey waa iskhilaafeen wa ana aquulu kadalik ana aquulu bihi wy saan dhahaya sida ay dheheen baan dhahayaa salayaa sheekh ikhtalafuu calayh masale isku khilaafeen markaasu wa ana kadalika ikhtalaftu anna waa iskhilaafay <laughs> ana kadalika eh, ikhtalaftu <laughs> waxaa iskhilaafteen ibnu xasan baa ka sheekeeyey sheekh Ah, ragga noocaasa ah jira sheekh waana kadaalig he eh, ikhtalaftu anna waa iskhilaafay isku dhacay isku mari kuwa iyagoo laga hadlaya sheekh subxaan allah war caalamka waxaa jira war caadi maaho tahay tanaaqud lo maxaa la yidhaha baxrayn kitaab la yidhahdo hadda laga helay laba majalo oo inti kala lumay ibnu xasan leeye oo qosol iyo liya haddaad akhrido hameenka ilaa aad dhamayso wallahi sii caray culmo iyo tanaaqudkooda iyo balaayinku alay kusoo roray marka waaa leey ada fain itafaqa hadday isku waafaqaan fi ljawaabi camila wuxuu ku camal falay bima qaala waxay yidhahdeen wain ikhtalafa hadday iskhilaafaan weeye ikhtalafa calayh hadday isu khilaafaan maxaa leeya faaftaahu u fadwooda axaduhumaa midkood bilxadri ee bilmanci buu fadwooday wey maxaa leey walaakharu midkana bilibaaxati banaanaan buu fadwooda iskhilaaf kala teg xadri iyo maxaa leeya ihahda ibaaxa la kala aada maxaa la yihahda sheekh wuxuu yidhi fakhtalafa waa ismaan dhaafeen asxaabuna waa isku maan dhaafeen mixii la samayn laha kee la qaadan xadriga mise ibaxada kee la raaci fiihi masalada dhex waa isku khilaafeen beye calaa alaaati awjihin saddex wajibayna isugu khilaafeen wey minhu waxaa ka mida man qaala yidhi ya'khud wuxuu qaadanaya bimaa shaaa minhumaa xadriga iyo ibaaxada midkuubu qaadanaya wadadaa maray wey halkaasi ka tuureen wey nawi wuxuu yidhi nawi waa soo wahada huwa alasaxu wey cinda alkhatiib albaqdaadi wey waa bishxaaq shiraas shiraasiga laftiisa hadda la soco wakhtaara saaxib shaamil fiima tasaawal muftiyaani fi nafsi mar hadday ku sinmeen midkuubu qaadanahaya wey wa minhu waxaa ka mida man qaala yidhi ijtahidu wuu ijtihaadahayaa maxaa leeyahay fii man ya'khud ciduu qaadanayo biqowli oo minhum aan ku jahaalaya wuu fiirin wuu rogrogi aclamka arwaca buu fiirin wey minhu waxaa ka mid a ah man qaala yejtahidu caamigu ku ijtihaadiye musaftigu fii man duul weeye caalima yaahudu qaadana biqowlii oo minhumaa labadooda ka mida midku qaadan lahaa wuu istiqaaraysan ilaahay buu baryin hawshu ka baaraandegi qalbigiisu meeshii jiruu fiirin hawsha maxaa ka baaraandega kabacdi mid qalbigiisu ku dib u istiqaaraysto wuqac kaga siinaya wa minhu waxaa ka mida man qaala yidhi yaahudu wuxuu qaadanahayaawe biaqlad iljawaabic labada jawaab midda araggood oo maxay tahay tusaale ahaan taxriimka manciga xaadirku qaada war ibaaxadaada iga daaye taxriimkan mar hayaa wey halkaas ku dhufanay aqladku ku dhufanay xishidu ku dhufan hayaa maxaa dhacay lianna alxaqa haqiilun wey xaqu waa culusya ina anzalna calayka qowlan he haqiilan wey xaqu waa culusya halkaasaa la mara loo qiilmaara wey shiraasi wuxuu ku waa saxiixu midka fayoomida badan waxa wey saxiix midka fayoo waxa wey huwa alawal waa midka hore midka ugu horeeyo oo ah maxaa la yidhaha ya'khud bima shaaa minhu culammadaa midku doona ayuu qaadnay shiraasidaas asagu raajixday wey laakiin masalada culayskaasaa ku jira waa ujeedaa masale sahlan ma ah maxaa dhacay lana anagu buu yiri shiiraas wuxuu anagu ad bayana waa cadaynay weye ana ana maana anagu wey ad bayana waa cadaynay shekhu hawsha waa ballaarinaya dan culummadana waa cadaynay cidda madhabkan qabto weye waana cadaynay qad bayana waa cadaynay anahu amar iyo shaniye ama anahu asaga maxaa la yidhaha musaftiga ama caamiga laa yalzamu kuma laasimahayo alijtihaad ijtihaad kuma laasima waan cadayna wey waxaa kaga soo cadaysa halka haddana waa tuuku soo lahaa weeye markuu yihi walawalu asaxu markuu soo sheegay abulcabaas iyo qafaal markuu soo sheegay wuxuu yihi walawalu asaxu liannahu ladii yajibu calayhi an yarjica ilaa qowli caalami Ah, aga laa ylzam caami kuma laazimaysa aljaamikeeda kuma laazim baarbaar mid korba qaadanaya wlxaqu xaqiina aydan ku noqonaya laa yakhtasu khaas kuma xaqigii maxaa sawaabku biaqlad اljawaabeyn labada jawaabood midda adag oo tusaale mancigoo kalea ah, xaqu khaas kuma kumana koobna buu ku yidhi bal iskaba dhaafe qad yakuunu xaqu xaq wuxuu ahaanaya fi lakhafi qowlka fudud inuu noqdo xaqubaa laga yaaba wayna dhacdaa shareecadana fudayd ku socota buu kayfa buu yiri sheekh see ku dhacaysa kayfa waa sidee xaalka iyo arrintu waqad qaala allahu ilaahay baaba wuxuu yihi kayfa macnaha yakuuna aqladu xaqan wey kayfa yakuuna aqladu xaqan ee waqad qaala allahu tacaala alla isagoo yidhi yuriiduhu alla wuxuu inla doonayaa bikum idinka mu'miniinta an yusra fudayd baa alla inla doonaya walaa yuriidu inlana dooni maayo lama rabo bilcusri culays in lama rabo in mashaqo weyn sida hawsha marka maxaa la yidhahda aad ku dhigi karta aqladka had iyo jeer halaad sax maa buu yiri sheekhu macnaka masalada waa in had iyo jeer aad fiiriso qaala rasuul rasulka ilah wuxuu yidhi maxaale bucitu waxaa layla soo saaro layla soo bixiyey bilxanafiyati diintii toosnayd weeye oo shirkii khuraafaadkana ka leexatay xagga tasaawulkana ka leexatay ee asahalati ee fudayd wey bilxanafiyati samxa maale sahalati fudayd weeye walam ubcad laylamana soo saarin birahbaaniyati ruhbaannimo iyo iyo quraafaysi iyo bidcaysi laylama soo saarin maxaa la rahbaaniyat mubtadaca rahbaaniyaysiga iyo suufiyaysiga iyo khuraafaadka mubtadacadana laylama soo saarin weeye atarka xadiiska asaga macaanidii ay kutusaysaa jirta asaga midkaa asaga laftiisana maxaa la yihaha wadaadda tasciiciyey waa jiraan weeye marka almuhim meesha marka maxaa kaaga caddaatay in mufti iyo fadwa hawshiisu hee in maxaa la yidhaahdaa ay aadaab u baahan tahay waajibaad ay leedahay shuruud ay leedahay shiilaasina halkaa dersi oo yarka ayuu ku soo koobay maxaa kuu haray akara maxaa leeyahay min alfa dersi baa kuu haray hada dersi waaxid wa baqi hee alf dersi ha haray wey hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin